bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlahi وعlى آlih وأصxaabihi أجمعين ama bعd qala الإmam abu cabdالlahi الbخariyu raximah اllah taعaalى faأma ma اxtaja bih الfariqani لmadhب أحmeda وydacيihi kul lnfsه falaysa bhaabit kaثيir min أخbaarihim وrubama lam yfhamuu diqة madhabه wuxuu yidhi fa amaa maa waxaa ixtaja bihi uu xujaystay alfariiqaani labada qolo limadhabi axmeda ay u xujaysteen wayaddaciihi uu sheeganayo kullun mid kastaana linafsihi ou u sheeganayo falaysa bithaabitin mid sugnaanaya ma aha kahiirun wax badan midou sugnaanaya ma aha min akhbaarihim oo iyaga akhbaartooda ah waxa ay sheegayaan warubamaa lam yafhamuu akhbaarta yacni axmed ay ka sheegayaan wax badan maba sugnaba wa rubamaa waxaa la arkaa lam yafhamuu inaynan fahmin diqata madhabihi madhabtiisa daqiiqnimadeeda inaynan fahmin baa la arkaa bal ilmacruufu sida macruufka can axmeda imaam axmed agtiisa macruufka ka ah xaggiisa wa ahli اlcilmi iyo ahlu cilmiga ana kalaama allahi ilaahay hadalkiisa gayru makhluuqin ana kalaama allahi ilaahay hadalkiisa hayru makhluuqin waa midaan makhluuq ahayn oo sifo alla wahay wamaa siwaahu wixii ka soo harayna fa huwa makhluuqun waa makhluuq marka kalaamka alle waa sifo alla leeyahay oo hayru makhluuqin weeyaan wamaa siwaahuna waxaa soo gelaya ficlulcabdi iyo oo tilaa qiraa'adu ay ku jirto dhaqdhaqaaqiisa uu ku jiro qori qoraalkiisa uu ku jiro waxyaabahaas oo dhan wamaa siwaahu bay gelayaan wuxuu yidhi marka wamaa siwaahu fahuwa huwa makhluuqun wa annahum iyagu karihuu waxay naceen albaxha baarbaaritaanka iyo watanqiiba qodqoditaanka can ilashyaai alkhaamidati waxyaabaha qarsoon markaa la qodqodo xaggooda watajannabuu waxay ka dheeraadeen ahla alkalaami ahlu kalaamka waalkhawda iyo inay dhex muquurtaan watanaazuca inay doodaan ilaa fii ma kii un maahane dhexdiisa jaa'a fiihi alcilmu cilmiga uu ku yimid wabayanahu rasuulullahi sal ll ly slam rasuulkuna uu caddeeyey maahee intaa marka casharkii horey ku jirtay labada qolana marka casharkii horean ku sheegnay lafdiyat nufaah iyo lafdiyatu lmuhbitatu oo qolo dhahaya lafdunaa alfaadunaa bilqur'aani ama lafdunaa bilqur'aani gayru makhluuqin oo dhahayo sawdka addoonka iyo ficilkii addoonka iyo aan kala saaraynin iyo iyo kalaamkii alla aan kala saaraynin iyo qolo iyagu markaa yacnii labadaba isku qaaday oo iyaguna aan kala saaraynin oo dhahayo qiraa'ada iyo maqruu'a labaduba waa wada makhluuq dhahayo waxaan la aqrinayana waa cibaara can kalaamillaahi oo kalaamullaahi maahan oo toosa kuwa dhahayo haddana inay waxyaabahaas imaam axmed u nisbeeyeen ayuu imaamu albukhaari uu leeyahay maynan fahmin aqwaashiisa ayib warkaasuna ada wuxuu ka imaaday alfaa warar laga soo guuriyey imaam axmedo man qaala lafdii bilqur'aani makhluuqun fahuwa jahmiyun waman qaala lafdii bilqur'aani gayru makhluuqin fahuwa mubtadicun ayaa nin walba dhan u rogtay qaala xadaanaa isxaaqu qaala ahbaranaa cabdurazaaq wahuwa bnu hamaam qaala ahbaranaa macmarun can zuhriyi can camr bni shucaybi can abiihi can jaddihi qaala samica annabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu maqlay qowman qolo yatadaara-uuna isku riixriixayaan qur-aanka qolo marka yacni qur-aanka isku riixriixayo ayuu maqlay ayb isku riixriixaya marka qaarkii bay qaarka kale ku garaacayaan ilaahayna qur-aanka uma soo dejinin in laysku garaaco walidalika alxaafid ibnu xajar raximahu llah wuxuu yidhaahdaa suurooyinka tadaaru-a qur-aanka in laysku garaaco suurooyinka ugu khatarsan waxaa ka mida buu leeyahay qofka hawadiisa darteed inuu qur-aanka uu iskugu dhufdhufto oo uu markaa yacni isku gedgediyo macaani iyo ta'wiilaad fog inuu aayadda qur-aanka saaro si isaga hawadiisa ay u waafaqdo hadaad aayaddii macnaheedii intaad ka kaxayso macno fog aad ku macnayso adoo hawadaada inaad waafajiso aad rabto waa darbu lqur'aani bacduhu bibacdin qur-aankii darbu lqur'aani bacdihi bibacdin qur-aanka qaarkii qaarka kale lagu garaacayo ayb fa qaala wuxuu yidhi inamaa halaka man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey waxaa halaagay waxay ku halaagsameen bihada inamaa halaka man kaana qablakum dadkii idinka idinka horreeyey waxay ku halaagsameen bihaada kan oo kan waa maxay marka ishaarada qur-aanka in laysku garaaco kitaabkoodii inay isku garaacaan darabuu kitaab allaahi kitaabka allay garaaceen bacdahu eh, qaarkiis ayay bibacdin qaarka kale ku garaaceen wa inamaa nazala kitaabu ullahi ilaahay kitaabkiisa waa soo degay yusadiqu xaal u rumaynayo bacduhu qaarkiis bacdan qaarka kale oo u rumaynayo isma khilaafsana falaa tadribuu ha ku garaacinina bacdahu bibacdin qur-aanka qaarkii qaarka kale oo hadda waaba muuqataaba taas markaad tiraahdid aayad maalan markaad keento mas'alo mashhuur ah aad aayad u keento maalan aad tiraahdid ilaahay wuxuu leeyahy alraxmaanu cala alcarshi istawaa ee ilaahay wahuwa macakumna waa yidhi ou ku dhahayaa kaannamaa marka wahuwa macakum iyo iyo alraxmaanu cala alcarshi istawaa inay isduqaynayaan ka dhiga waa isku garaacaya sidaasna sax maaha wahuwa macakumna macnihii saxaabada iyo culimada ku fasireen ku fasir alraxmaanu cala alcarshi istawaana macnihii ay culimada ku fasireen udaa qur-aanka ilaahayna inuu isgaraaco ama iska hor yimaado ma ahan qof dhan baad arkaysaa waa waa saacad baa laga yaabaa inuu muxaadaraynayo nusuus badan buu keenayaa wuxuu ku leeyahy ilaahay kor waa isku sheegay dhulkii waa isku sheegay meel kastuu isku sheegay aayado buu maanta dhan daldalayaa markaasu uu leeyahay aayadahan qaarna inaan ka tagna qaarna qaadanna ma aha halkaas uga dhaqaaqa marka adigii marka maxaad xallisay adigana iska hor imaanayaad sheegtay aayadaad u wada keentay waana ka dhaqaaqday dadkii naam sidaas si fiican miyay noqone maya aayadahan iska hor imaan maayaanoo ilaahay wuxuu leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kahiiraa haddaad marka tafsiirka saxdaa ah oo salafka aada fiiriso aayadahan iskama maysan isaga kaa hor timaadeen leanna nebigu aayaduhu waana akrin jiray mana iska horkeenin marka in layska yska hor keenaa ma aha maa calimtum minhu wixii aada ogaataan oo qur-aankii ka mida faquuluu dhaha wamaa laa waxaydnan ogaanin fakiluuhu ilaa caalimihi u xil saarta oo u tala saarta u daaya qofka og caalimkiisa u daaya oo yacnii allah ilaahay iyo rasuulkiisa iyo xaggaa ka fiiriya ama ciddii taqaan qaala abuu cabdillaahi imaamu lbukhaari wuxuu yidhi wa kullu man qof kasta oo qof dhammaantii ishtabaha calayhi ou ka dheeh galo ay iskaga ekaadaan korkiisa shay-un wax shay yacnii wax qofkay iskaga ekaadaan meel u dhaqaajiyo garan waayo fa nowluhu shaygiisa u habboon waxa u habboon ee waxa uu rabaa uu ku gaarayo an yakilahu waa inuu u daayaa ilaa caalimihi qofka og waa inuu u xil saaraa arrintan nin kasta oo shay iskaga kala ekaado oo iska dheeh galo qofka caalimka ku ah waa inuu u daayaa fanawluhu an yakilahu ilaa caalimihi kamaa qaala cabdullaahi bnu camrin sidau u yidhi can اnabiyi sal ly slama wamaa ashkala calaykum fakiluuhu ilaa caalimihi walaa yadkulu ma gelaayo fi lmutashaabihaati walaa yadkulu ma gelayo yacnii yuusan gelin fi lmutashaabihaati waxyaabaha mutashaabihaadka isku eg egee macaanida kala duwan qaadan karo ilaa maa buyina lahu wixii loo caddeeyey unbuu gelayaa bis wixii mutashaabih ah wixii lagu caddeeyey gal waxaan lagu caddayninna ha dhexgelin waa usuulow ku seenaa marka qaala waqad xadaanaa cabdullaahi bnu maslamata qaala xadaanaa yaziid bnu ibraahim wa huwa yaziid bnu ibraahim altustariyu abu saciid hiqat habt ila fi riwaayatihi can qataada fafiiha liin can cabdillaahi bni abi mulaykata can ilqaasim can caaishata qaalat talaa rasuulu llahi sal ly slam rasuulka wuxuu aqriyey huwa aladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu lkitaabi waukharu mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zaygun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaءa alfitna waibtigaءa ta'wiilih wma yaclamu ta'wiilahu ila allah wاlraasikuuna fi اlcilmi yaquluuna aamana bih kulu min cindi rabbina wamaa yadakaru ilaa ulul albaab qaalat waxay tidhi aayaddaa buu nebigu aqriyay markaa caaisha waxay tidhi qaala rasuulullahi sal ll slam rasuulku wuxuu yidhi faidaa ra'ayti haddaad aragto aladiina kuwa yatabicuuna raacraacayaan maa tashaabaha minhu waxyaabaha iskaga ekaado fahum aladiina waa kuwa cana allaahu caza wajalla alla oo u jeedo aayaddan kuwa alla oo u jeedo waa kuwaas faxdaruuhum ka digtoonaada haddaad aragta marka kuwa raacraacaya mutashaabiha waa kuwa u alla u jeedo aayadda u ka wado ee alla uu leeyahay fayatabicuuna maa tashaabaha minhu ibtiqaa'a alfitna kuwaas waayo iska ilaaliya faxdaruuhum ka digtoonaada mutashaabih marka maxaa la yidhaahdaana aqwaal badan baa ku jirta marka laysu keeno mutashaabih waxay tahay waa nas yani ama nas hadda waxaan u jeedaa kii dalaalatu lafdiga ahaa maahane aayad ama xadiid macaani badan ay ku suurtagal tahay aayaddan marka la fiiriyo sidaanna waa waa ixtimaaleh sidaanna waa ixtimaalaysaa si kalena waa ixtimaalaysaa sida saxsan marka see lagu ogaan karaa ee ilaahay iyo rasuulkiisa ay u jeedaan waxaa lagu ogaan karaa in loo celiyo muxkamka yani sida saxdaa marka waxay tahay raddu lmutashaabihi ila almuxkam wixii mutashaabiha muxkamaa loo celina marka muxkamkana waa shay hal macno leh waa laysku fahmaa marka maalan tusaale ahaan nimankii nasaara najraan markay nebiga la doodayeen mutashaabihaaday kula doodeen oo waxay yidhaahdeen ilaahay inuu saddex ilaah inay jirto qur-aankaa tusaayay dhaheen qur-aanka kugu soo degay xaggee ka tusayaa markaasay yidhaahdeen innaa naxnu innaa baa qur-aanka ku jirta ilaahay baa wuxuu leeyay innaa annaga annagana jamacna waxaa u yar saddexay dhehena haddaba marka innaa laba macnaba waa suuragal jamacna waa loo jeedi karaa mararka qaarna qof mufrad ah oo yucadimu nafsahuna waa isticmaalaa laba macnay suura suuragal ku tahay waa mutashaabih see marka macnaha ilaahay u jeeda see lagu fahma aayad kalea loo celinaha oo waa maxay wa ilaahukum ilaahun waaxidun qul huwa allaahu axadun axadun iyo waaxidun macno kale maa ku suurtagal ah maya inaada marka in loo jeedo hal mucadimu mucadimun nafsahu oo nafsadiisa weyneynayo in laga wado aayaddaana tusayso yahuudda iyo kale markay yidhaahdeen annaga nebi maxamed looma soo dirin waxay soo qaateen huwa aladii bacatha fi lummiyiina rasuulan ilaahay waa midka ummiyiinta carabta rasuul kasoo dhex bixiyey carabaa loo soo diray dheheen marka iyadoo marka haddii xataa la yidhaahdo sidaas ay u wadaan haddii la aado qul yaa ayuha annaasu inii rasuulullahi ilaykum jamiican waa nas muxkam ah oo aan wax kale markaa ixtimaalaynin marka mutashaabih qof waxaa raaca marka qallooc rabo wuxuu rabaa marka caqiide qalloocan oo wataa feker qalloocan buu wataa fekerkiisii qalloocnaay buu aayad madax u gelinaa marka naam aayad marka uu isleeyahay waana suuragaloo macnahaaga daahir ahaan waa laga fahmi karaa ayuu dhab ku siinaya laakiin aayadda muraadka alle iyo muraadka rasuulka maahan isaga sida uu u wado muraadka allena maxaa lagu fahmaa aayadaha muxkamaadka in loo celiyo walidaalika dadka ahlu ahlubidaca calaamaadkooda waxaa ka mid a itibaacu lmutashaabih mutashaabiha inay raac raacaan waaba u calaamad aayaddanna saasay tilmaamaysaa qaala waqaala bnu mascuudin ibnu mascuud markaa dadkan hadda uu radinayo imaamu lbukhaari waxaa ka qaaliba marka itibaacu lmutashaabihaat mutashaabihaadkaas inay ku dhagaan iyaga wa huwa macakum uu soo qabsanayaa markaasuu wuxuu leeyahay wuxuu ka fahmayaa maciyadu marka isku dhex jir ayuu ka fahmayaa macaanida kale ay ixtimaali karta ma iga dhaaf buu ku leeyay ma rabo madhabkiisiibuu marka waafajinayaa wahuwa macakum wuxuuna ku ibdaalinayaa marka culuwiga alla subxaanahu wa tacaala laakiin wahuwa macakumta hadduu u celiyo aayadaha ou garan lahaa muxkamaadka maxaa yeele hal aayad buu ilaahay istiwahana ku sheegay wahuwa macakumna uu ku sheegay suuragal ma noqon kartaa hal aayad laba wax oo iska soo horjeeda in lagu dhex sheego maya ibnu jariirna marka uu aayadda suuratu lxadiid uu fasirayey wahuwa macakum wuxuu yidhi yaclamu mutaqallabakum wamahwaakum wahuwa calaa carshihi baa min khalqihi saasoo kale u yidhi wahuwa macakum yaclamu mutaqalabakum wamahwaakum cilmigu idinkula jooga ama isaga soomaa caalin calaa carshihi carshigiisuu ka sarreeyaa baa-inun min khalqihi khalqigiisana kuma dhex jiro waa ka baxsan yihi waa ka soocan yihi ayb wa qaala bnu mascuudin man calima cilman cilmi qofkii ogaado falyaqul bihi ha ku qowlo ha ku hadlo waman laa qofkaan waxba aqoonin oon cilmi aqooninna e, falyaqul ha yidhaahdo allahu aclam dadku labaa ninkii yaqaanana waxa sheegay ninkaan aqoonina allahu aclam ha yidhahdo fa ina min cilmi rajuli qofka cilmigiisa waxaa ka mid ah an yaquula inuu yidhaahdo limaa laa yaclamu wuxuusan garanaynin allahu aclamu inuu ku yidhahdo fain allaha caza wajala alle qaala linabiyihi sala allahu alayhi wasalam wuxuu ku yidhi qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin mid iska kuwa iskalifa ma ahi aniga ee waxaadan aqoonin haddaad ka hadal maagto waa iskalifee soomaan maanta dhan marka iskalifaad baad ku jiraysaa qaala xadaثanaa moxamed bnu kahiir qaala xadaثanaa sufyaan can mansuuri wاlأcmash can abiduxaa can masruuqi qaala ataytu bna mascuudin baan u imid fadakara hada xadiidkan buu sheegay aharkan wactabir waxaad ku cibro qaadataa biqowli nabiyi sal ll slam nebiga qowlkiisa ikfir liqowmii qowmkayga iska daa allow allow fa inahum maxaa yeeley iyagu laa yaclamuuna waxba ma ogeen mus yacni dhibaatada iyo waxa ku riday iyo ada waxa ay ku hadlayaan cilmi la-aanta waay ee ilaahu ha qabanin warkaano ha ciqaabin qaala waidaa ra'ayta hawan waxaa kaluu yidhi waidaa ra'ayta haddaad aragto hawan mutabacan hawo la raacayo wa dunyan mu'thara iyo adduunyo la dooranayo oo laga dooranayo wax kasto wa ijaaba kulli dii ra'yin bira'yihi wa icjaaba kulli dii ra'yin mid kastoo ra'yi u saaxiiba yacnii cajabgelintiisa uu yacnii lagu cajabgeliyo bira'yihi ra'yigiisa fa calayka korkaaga ha noqdo markaa waxaad laasimtaa binafsika nafsadaada wadar canka waxaad xaggaaga ka tagtaa iskaga tagtaa amra alcaamati arrinka guud ka tag daad ba aragta sidan ayb xadiidka cabdullahi bn cumar bn ay isku egyihiin ibnu maajah uu wari warinayo ee uu yidhi imaam axmedna uu warinayay kayfa anta idaa baqiita fii xuhaalatin min annaas haddaad ku baaqi noqoto cabdullahi bni cumar ow ka ka waran dad buunsho ah qad marijat cuhuuduhum wa amaanaatuhum oy fasaaday ballankoodii iyo ammaanadoodiiba ay fasaaday oo aan hal shay ku sugnaanaynin wa kaanuu haakadaa sidan noqday washabaka bayna asaabicihi yacnii dad isku mirqay oo aan ballan ay ilaalinaynin ammaano aan ilaalinaynin oo wax ay ku sugnaanayeen aan jirin cali lqaari wuxuu yidhi waxba kuma sugnaanayan macnaheedu waxay tahay maantana ra'yi buu joogaa berrina ra'yi kale berri dambena ra'yi kale meel uu marka ku taagnaanayaa ma leh maxaa aaraa'diisaa saa u kala duway hawada meeshay hadba ka qoyan tahay ama meesha ay wax uu ka helo ayuu aadayaa marka maanta siba u hadlayaa berri si kale u hadlayaa berri dambana si kale leanna yacnii adduunyadaas uu marka dooranaya wax kasta ka dooranayaa keenaysa iyo hawadiisii ou raacayo leanna hawadu waa isbedbedeleysaa qaala xadaanaa bihi cabdaanu wahuwa cabdullahi bn cuثman can cabdillaahi wahuwa bn اlmubaarak qala akbaranaa cutbaة bnu abi xakiim qala xadaanii camru bnu jaariyata allakmiy ayb waa shaamiyu maqbul qala xadaanii abu umayata الshacbaaniyu ayb isagana magaciisa waxaa la yidhaha yuxmid ayb imaamu dahabi wuxuu yihi hiqat shaamiyun qaala ataytu abaa haclabataan u imid faqaala qaala الnabiyu sal ly slam ida ra'ayta shuxan muطaacan naxwahu uma dakara naxwahu ayb qaala wuxuu alla yidhi inaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu inahu awaab warkaan aayaddan say isu mudaabaqaynayaan waxay isu mudaabaqaynayaan hawada sabaraa layskaga yskaga xakameeyaa qof aan sabar iyo karti aan diinta u lahayn hawe ma ka tegi karo markaa wuxuu rabaa inuu yidhaha hawadiina waa la damiyey waa la eedeeyey sabarkii oo hawada muqaabilkeeda ahaana waa la ammaanay oo nicma alcabdu baa ilaahay leeyahay ma la fahmayna ayb inaa wajadnaahu waxaanu helnay oon ku ogaanay ayuub saabiran inuu yahay mid sabar badan oo saabir oo sabrayo nicma alcabdu addoon ayaa nicmo lahaaday inahu awaa almaqsuusu bilmadxi huwa waaye inahu awaabun waa mid alla usoo noqosho badan marka saabiran haddii la yidhi hawadiisa nin raaca ma ahanaa laga wadaa lianna eh, culimadu waxay yidhaahdaan imaamada laba shay aa lagu gaaraa waxaa lagu gaaraa yaqiin yaqiin ayaa lagu gaaraa yaqiintooda dabcan cilmi bay ku timaadaa iyo waxaa lagu gaaraa markaa sabar sabarkiina marka dee shahwadii iyo waxyaabahaasaa laga sabrayaa ayb wajacalnaa minhm aimata yahduuna biamrina lama sabaruu wakanuu biaayaatina yuuqinuun waa layidhi ibnu taymiya waxaa mashhuur agtiisa ka noqotay marka fabisabri walyaqiini tunaalu alimaamatu fi ddiin sabarka iyo yaqiintaa waxaa lagu gaaraa alimaamatu fi ddiin diinka in imaam lagu noqdo imaam axmed markay ammaanayeen waxay yidhaahdeen shubuhaadkiina cilmi iyo waxba isaga reexay adduunyadii iyo shahawaadkiina waa u yimaadeen sabar ayuu ilaahay uga badbaadiyey markaasuu wuxuu noqday imaamu ahli sunnati waljamaca ayb marka wajadnaahu saabiranta sabarkaasaa wuxuu diidayaa hawa raacid inuu maanta meel joogo shalay meel joogo berri meel kale joogo sabarkaas hawa raacidda sabarkaa u diidayo marka sabarku waa laysku ammaanay itibaaculhawaana waa laysku eedeeyey ayb wa qowluhu alam tara anahum fii kulli waadin yahiimuun dadka shucarada laga hadlaya miyaadan arkayna inay iyagu waadi kasto yani meel kasta inay dabaalanayaan ayb iyadana marka waa dami waa lagu eedeeyey wa qaala alla wuxuu yidhi in allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun qaala abu cabdillaahi samictu muusa bna ismaaciil qaala samictu abaa caasim yaquulu maqtabtu axadan qof ma aanan xamanin mud calimtu intaan ogaaday ana alghiibata xantu taduru saaxibaha qofkeeda inay dhibayso allahu aclam aharkan marka de meeshan wuxuu keenayaa waxay tahay sida ay isu ila iyaga yacnii eh, sida ay diinta iraadadoodu siday u ahayd iraada jaazima iraadada jaazimadana sabaraa lagu gaaraa yacni marka dad diinta dhaqan geli karay ahaayeen waxaan allah reebay rasuulkaa reebay marka la yidhaah hawadooda waa la dagaalamayeen waana ka hari jireen <coughs> markaan ogaaday xantu inay qofkeeda dhibayso wixii ka dambeeyaba waxbama xamanin waxba ma xamanin buu leeyahay marka nin naftiisa ka adkaaday waa marka sabaruuna uga adkaaday dabcan qaala xadaanaa axmed bnu ishkaab qaala xadaanaa moxamed bnu fudayl can cimaarata bni اlqacqaac can abi zurcata abi zurcata bni cmr bni jariir bni cabd llahi اlbajli can abi hurayrata qaala qaala الnabiyu sal ll ly slama kalimataani laba kelmadood xabiibataani ila الraxmaani allah raxmaanka xaggiisa loo agtiisa loo jecayl bala jecel laga jecel yahay khafiifataani cala lisaani carabka korkiisa ku fudud haqiilataani ku culus fi lmiisaani miisaanka subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim weeyaan ulejeedada waxay tahay ana camala alcabdi makhluuqun addoonka camalkiisu inuu makhluuq yahay baa laga qaadana maxaa yeelay khifatu lkalaam iyo hiqaluhu cala lisaani daliilun calaa ana dalika camalu lilcabdi carabku fududaashaha miisaan ku cuslaanta kulli waxay tusayaan waxaa camal addoonka uu xaggiisa ka imaanaya inuu yahay qaala xadaثna alxumaydiyu qaala xadaثna sufyaan qaala akhbarana mansuurun can mujaahidin can abi macmar can cabdillaahi qaala ijtamaca cinda albeyti kacbada agteeda waxaa ku kulmay haqafiyaani iyo wa qurashiyun laba nin oo reer haqiifa iyo nin reer quraysh ah ow qurashiyaani wahaqafiyun kahiiratun mid aad u badan ay tahay shaxmu butuunihim calooshooda baruurteeda qaliilatun mid aada u yar ay tahay fiqhu quluubihim quluubtooda fahamkeeda yani qalbigu wax fahmna male waana jir waaweyn yihiin faqaala axaduhum midkood wuxuu yidhi atarawna ama aturawna ma la idin mala gelinaya mau malaynaysaan ana allaha alla yasmacu inuu maqlaya maa taquulu waxaad leedahay qaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi yasmacu waa maqlaya in jaharnaa haddaan kor u qaadno walaa yasmacu ma maqlaayo in akfaynaa haddaan hoos udhigmana dhignana na maqli maayo wa qaala alaakharu kii kale wuxuu yihi waxyar waa ka yar roonaa in kaana yasmacu hadduu maqlayo in jaharnaa haddaan kor u qaadno walaa yasmacu uunan maqlaynin in akfaynaa haddaan hoos u dhigno qaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi yasmacu waa maqlaya in jaharnaa hahey haddaan kor u qaadno walaa yasmacu ma maqlaayo in akfaynaa kii hore waay kaas cafwan wa qaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi in kaana yasmacu hadduu maqlayo idaa jaharnaa haddaan kor u qaadno fainahu yasmacu waa maqlayaa idaa akfaynaa haddaan hoos u dhigno midkan dambaa xoogaa marka yar aqli badan labadooduba aqli ma leh laakiin waa isdhaamaan faanzla allahu caza wajala alla wuxuu soo dejiyey wamaa kuntum tastatiruuna an yashhada calaykum samcukum walaa absaarukum walaa juluudukum maydnan ahayn inaad iska asturaysaan oo iska qarinaysaan inay idinku markhaati furayaan gacmi maqal maqalkiina aragyaalkiina iyo maqaarkiina iskama idnan qarinaynin waay marka ayib meeshan marka wuxuu u keenay acmaalu lcibaadi hadday fiican tahay hadday xun tahay addoommada iska leh leanna dadkan hadalkan ayagaa loo nisbeeyey ayagaana lagu ceebeeyey marka hadalkan iyagaa hadal ay leeyihiin waay marka ayb marka macnaha meeshaa ku jira ujeedku intaas waay qala xadaثna isxaaq bnu mansuur qala xadaثna cabdالرaحman bnu mahdiy can xamaad bni زaydi can yaxya bni catiiq can ibni siriina qaala kana yuqaalu waxaa la dhihi jiray cajaba lلtaajiri acjabu waan yaabayaa cajaban la yaab litaajiri midka wax ganacsanayaan la yaabayaa kayfa yatajiru see u ganacsanayaa taasaan ba la yaabanahay saabaa la dhihi jiray ayuu yidhi ibnu siriin baasaa dhahay qaala yaxyaa yaxya bnu catiiq wuxuu yidhi yasduqu wayafcalu wayafcalu waa run sheegayaa waa samaynayaa waxaasuu samaynayaa qaala muxamedun de tijaaradiibuu isagu wuxuu le maxaad ula yaaban tahay ninkan ganacsanaya run buu sheegayaa ficil buu samaynaya maxaa ula yaaban tahay qaala muxamedun moxamed wuxuu yidhi xataa dakala macii yaxya fi tijaarati ilaa markii dambe yaxyaa ninkan yaxye ganacsigiibuu ila galay fa qaala lii wuxuu igu yidhi yaa akhii walaalow maa min shayin shay ma jiro ilaa qad raabanii waa ishaki geliyey oo ganacsigii marku la soo galay buu arkay dhibkiisa ganacsiga markaasuu wuxuu yidhi shay ma arag ilaa waa ishaki geliyey qaala moxamedun fadakartuhu lixumayd bni cabdiraxmaan ayaan u sheegay fa qaala wuxuu yidhi al'aana hadda xiina faquha hadduu sidaa yidhi markuu gartay markii uu fahmay shayga yacni khatartiisa inta adiga aadan dhex gelin ama aadan aqoon u yeelanin ma fahmi kartid markii uu dhex galaybuu hadduu fahmay buu leeyahay macnaha ayb isnaadku marka waa saxiix wuxuuna tusayaa un markaa de waraca salafka shaahidkuna waxay tahay musanifku tadkiiru lmusanifi raximahu llahu lilqaari'i bilwaraci waalkhawfi min allahi waalxadari min alfitani walisticjaali fi laxkaam ujeedku marka waxay tahay bukhaari adiguu kaaga digayaa inaad wax ku degdegto fitanka inaad iska ilaaliso inaadan wax axkaamta ku degdegin war is-ilaali waayo waxaan khatartooda markaad cilmi yeelato adaaba markaasaad garanaysaaye ogaal yeelo si arrinta yacni diinka uu kula weynaado ood markaa yacni isu ilaaliso qala xadaثna qabisatu qala xadaثna sufyaan can abi xasiin qala qala xudayfatu yaأtii calى الnaasi zamaanu dadka waqti baa u imaan doono laa yasluxu fiihi ounan hagaagaynin waqtigaa dhexdiisa qofka yani ounan hagaajinaynin ilaa biladii kii kaana ahaa yunhaa canhu in laga reebayo yani qofkuba wuxuu ku hagaagayaa wixii laga reebayey waa maxay wixii laga reebayey marka altacarubu bacda alhijrati hijrada kadib qofku inuu reebaadiye noqdo ee waagii hore qofku inuu reebaadiye noqdo waa laga reebi jiray sow man badaa jafaa waa ninkii reebaadiye noqdo waa qalalah oo qofka marka soo hijroodo inuu baadiye reebaadiye ou noqdo waa laga celi jiray waagii hore waqti waxaa imaan doonta wixaas layska celi jiray bay lagu badbaadayo oo waa goorma markay fitan ku yimaadaan baadiyaha lagu badbaadayo ma fahamteenna warkiisu saas waayo marka marka xadiidkan iyo kii hadda aharkii hadda waa isleeyihiin labadooda waxayna isu leeyihiin waxay tahay qofku inuu iska ilaaliyo fitanka qaala bismi illaahi الraxmani الraxiim qaala abu cabdillaahi raximahu اllahu basmalada marka asalka nusakhay ku taallaa qaala abu cabdillaahi raximahu اllah imaamu اlbukhaari wuxuu yidhi walqa bihada ahla اlcilmi walqa kala kulan bihada kan ahla alcilmi ahlucilmiga kala kulan oo ka qaado wa acrid ka jeeso can iljaahiliina dadka jaahiliintaana ka jeeso fayatafaraquu markaa yacnii kuwa jaahiliinta markaa way kala waa iskhilaafayaan ka tafaruqi ahli lbidac ahlubidaca tafaruqooda oo kale ayay markaa kala tegayaano iskhilaafayaan ina aladiina faaraquu ina aladiina faaraquu diinahum wakaanuu shiyacan lasta minhum fii shay aayaddaas buu marka akriyey in aladiina faaraquuna waa qira'a mutawaatira sabciya saxiixa ayb hadeedu faraquu ku dhigan tahayna waa sax faaraquudana sax waaye marka in aladiina kuwii faaraquu faaruqay diinahum diinkooda kuwii faaruquu ka tegey maxay uga tageen diinkoodana inay iskhilkhilaafeenay uga tageen wa kaanuu shiican kooxa kooxo noqday lasta minhum fii shayin kuwaadaas adiga xaggooda waxba kama tihid nebiga waa laga beryaalay wayudkaru can taawusin waxaa laga sheegay can abi hurayrata annahu qaala hiya fii haadihi اlummati aayaddaani marka ummaddan dhexdeeda ayay ka hadlaysaa dadka qaar waxaa laga yaabaa marka aad furqada iyo tafaruqa iyo kooxaysiga taxasubka loo jeclaysiiyey dadka qaar taxasubka iyo tafaruqa jecel aayaddan marka lasoo la yidhaha in aladiina faraquu diinahum lasoo deliishado waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan may maya aaya qiraa'o kalaa jirta in aladiina faaraquu baa la yidhaha gaaladaa laga hadlayaayo muslimka maaha wax laga hadlaa e waa kana a'imadii saxaabaduna abu hureyra wuxuu leeyay hiya fii hadihi اlummati oo qof muslima gaalada wax ma ku shabihi karo waa ku shabihi karaa qofkii marka ummadaani yahuud iyo nasaara kala qobqobantay oo diinkoodii markay ogaadeen kadib ku kala baxbaxay kooxa kooxa ku noqday ummadeenna waa laga reebay walaa takunuu kaladiina tafaraquu ba aleyhi ha ahaanina e marka adiga e yani tafaruqu muslimiinta uma bannaana iyaguna waaba laga reebayba gaaladana ha uga dayaninaa layidhi hadday marka aayaddu e dad muslimiintii ka mida ay gaaladii uga daydeen aayaddii gaalada lagu daminayay waa soo gelayaan wa in kaana yaysanba gaalo noqonin ayaga oo aanba la gaalaysiinina marka qofku waxaa la rabaa wixii aayada oo isaga yacni xujo ku ah inuu intuu qaato waxaa la rabaa uu ku dadaalo sidii uu uga bixi lahaa ummaddanna iyadoo wada jirto oo diinteeda ku wada jirto maynan hallaabin markay uun kala tageenoo nin walba hawadiisa raacay ayay saan noqotay marna lagama yaabo majdigeeda iyo sharafkeeda in lagu soo celiyo kooxaysi abadan leanna kooxaysigay ku baaba'day kooxaysiga maku caafimaadaysa marka waana cudur waana halaag haddaad aragta dad qalbigooda uuna isla jirin waa dad la ciqaabay la ciqaabay marka ma laga dhigi karo marka caafimaad waxaan la yaab leh marka dadka qaar baa kitaabadooda waxay ku qoreen xarakaadkan jiro aad arkaysaan daahira sixiya waaye waa daahiro caafimaad waayay dhaheen qofkaasi hadda sixa iyo marad ma kala yaqaanaan caafimaad iyo jiro kalama yaqaan qofkaasi lan aduu kala yaqaan tafaruqaa sidaasa maunan dhaheen dheheen ilaahay wuxuu leeyahy qul huwa alqaadiru calaa an yabcaha calaykum cadaaban min fawqikum ow min taxti arjulikum ow yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin ciqaab waayo marka wixii lagugu ciqaabay haddaad u aragto adiga marka caafimaad ka dhigato waaba ciqaabtiioo rasmi ah taasa ilahan ka magan <coughs> marka imaamu lbukhaari wuxuu leeyahay walqa bi hada ahla alcilmi ahlucilmiga caqiidadan aan ka soo hadlay sidan aan tilmaanay ka qaado wa acrid can iljaahiliinana ka jeeso jaahiliinta fayatafaraquu ka tafaruqi ahli lbidac marka yacnii ay kala tagaan ka tafaruqi ahli lbidaci ahlubidca tafaruqoodii oo kale aayadaanuuna keenay marka wyudkaru can طaawusin can abi hurayrata anahu qaala fi hadihi hiya fi hadihi اlummati aayadan ummadan ayay ka warramay ayb sanadka leyth bn abi sulaym baa ku jira iyadoo mawquufana marfuucana waa la wariyey marfuuc ahaan uma ansaxayo daara qudni cilalkiisa iyuu ku sheegay qaala xadaثna musa huwa musa bn ismaaciil can wuhaybin can dawuuda can الshacbiyi fii bayci اlmasaaxifi masaaxifta in la gado mas'alada iyagoo ka hadlaya wuxuu yidhi annahu laa yabiicu kitaab allaahi ilaahay kitaabkiisa ma gadaayo inamaa yabiicu wuxuu gadayaa camala yadihi gacantiisa shaqadeeda u gadayaa fiiri yacni fahamka selafka meel kaloo haddana ka kaa tusayaa kitaabada iyo maktuubku inay kala duwan yihiin almaktuubu kitaabullaahi shayga la qoray musxafka lagu dhigay waa kitaabka alle qofku markuu gadaayo kitaab musxaf ma wuxuu gadayaa maktuubka miyuu gadayaa kitaabkii alle kalaamkii alle miyuu gadayaa maya wuxuu gadayaa waa maxay waa wixii isaga gacantiisa ficilkiisai shaqadiisa u gadana meeluu ka soo qaatay dukaankiisiibuu keenay kiraa ku socoto camalkaas marka uu meel uga soo qaaday meel kale keenay ama jeldiyeynta uu jeldiyeeyey kii qoray maalan marka uu qoray waxa uu wax ku qaadanayo waa qoridiisa iyo ficilkiisa wax ku qaadanayo kitaabka alle marka ma kalaam alle ma gedmaayo lama gedi kara marka wuxuu yidhi anahu laa yabiicu kitaab allahi ma gedaye inamaa yabiicu camala yadihi buu gedayaa shaqada gacantiisa waagii hore kutubada waa la qori jiray farguriga qofka intoodadaa masaaxifta qori jiray musxafka marka uu qoro uu dhammaystiro ayuu marka ama markau ajzaa iyo wax qoro ayaa laga gadana beecaas muxuu ku dhacayaa ficilka gacantiisa u ku dhaca kalaam alla marka ficilka iyo mafcuulka u kala saaraa marka imaamu albukhaarina waaya qala xadaثna cubayd الlahi bn musa can ibni jurayji can caطاء can ibni cabaasin qaala ishtari lmusxafa musxafka gado walaa tabic ha iibinin adiga ayb wa qaala bukayr bnu mismar qaala akhbaranii ziyaad mawla sacdin anahu sa'la bna cabaas faqaala laa naraa ma arkayno an tajcalahaa mutajaran inaad ka dhigato wax laga ganacsado walaakin maa camilat yadaaka labadaada gacmood waxay shaqeeyeen falaa ba'sa dhib ma leh waxaa aduu shaqo gelisay oo shaqadaada inaad gadato dhib ma leh ama aad kiraysato qaala xadaثna isxaaqu can jariiri can leyثi can mujaahidi can ibni cabaas qaala kaana laa yaraa ba'san wax baasa uma arkaynin an yabiica almusxafa inuu gado wayushtaraa in la iibsado bihamanihi lagu iibsado musxafan musxaf lagu iibsado huwa afdalu minhu kii hore ka fiican e, qur-aanka ma kala fiican marka qur-aanku dabcan ma kala fiicnaanayo waxa kala fiican waa farta iyo sida uu waadix u kala yahay iyo sida ay u kala tashiilan tahay iyo waxaa laga yaaba marka musxaf yacni inuu iska gado thamankii ou musxaf kale ku gato dhib male buu leey oo ka wanaagsan ka wanaagsanaanshuhu marka wuxuu u laabanayaa ficilka dadka sida loo qoray iyo warqadda siday tahay iyo u laabanaya kalaamka alla maya u noqon maayo qala xadaثna muسى بن ismاعيل qala xadaثna الصباح الcabdiyu qala أنbأna cubayd الlahi بن سlayman whuwa الcabdiyu ثiqة qala sأltu سacيid بن الmuسyب anki ya qala أنbأna cubayd الlahi بن سlayman qala sأltu سacيid بن الmuسyب can kitaabi الmصxafi yani can kitaabaة الmصxaf faqala wuxuu yihi wma ba's baas ma jiro qad kaana fata fata bni cabaas wuxuu ahaa ibnu cabaas alxamdulilah qaadimkiisii yaktubuhaa waa qori jiray bilmi'ati buu ku qori jiray boqol uu qorayaa boqol uu ku qaadanaya wuxuu ku qaadanaya boqolku waa shaqadiisa qaala xadahanaa ibraahimu bnu muusaa qaala anba'anaa hishaamun ana bna jurayjin akhbarahum qaala akhbaranii abuzubayr anahu samica jaabira bna cabdillaahi qaala ibtiyaacuhaa gadashadeeda axabu ilaya ayaa agteeda loo jacayl badan yahay min an abiicahaa inaan aniga iibiyo iska iibiyo inaan gataan la ii jacayl badan yahay wa qaala bnu numayr can اlacmash can saciid bni jubayr can ibni cabaasin fii bayci اlmasaaxifi inamaa hum musawiruuna way sawirayaan iyaga waa kuwa wax sawiraayo yabiicuuna camala aydiihim gacmahooda waxay shaqaysay waayo waxay gadanayaan bal markiiba fiirisay fahamka saxaabada ama taabiciinta ama a'immada daqiiq sida u yahay madbacaddaani markay masaaxifta intay soo saarta ay iibinayso waxa ay gadanaysaa waa maxay waa shaqadeeda shaqadeedana waa maxay waa sawirtay waa isku kab waa waa isku dhajisay koollay saartay garbad iyo jeldi bay u samaysay shaqadaas waay waxay lacagta ku qaadanayso ama kalaamullahi kalaamullahi waa isaga mar walba qaala wayudkaru can caliyin radia allahu canhu anahu qaala wuxuu yidhi ya'tii cala annaasi zamaanun dadka waxaa ku imaan doona waqti laa yabqaa min alislaami islaamka uunan ka baaqi noqonaynin ilaa smuhu magaciisa walaa min alqur'aani qur'aankana uunan ka baaqi noqonaynin ilaa rasmuhu muuqaalkiisa sawirkiisa rasmigu waa waa qoraalka yani qaabka qaabkiisa ayb marka ibnu cadiy fi lkamil ayuu kusoo saaray alkamil fi ducafaa isagoo mawquuf calaa cali radia allahu canhu bayhaqina shucabulimaanka iyuu kusoo saaray rasmigu marka waa ficlulcabdi waxa soo haraya dee waa addoonkii eh, rasmigu waa waxa uu qofkii sawiray ama uu qoray waa ficlulcabdi ayb hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed